أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka shanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده وعاد نبي وحو بوغضي صلى الله عليه وسلم مريضا روح بكاه أيو بوغضي فرآه وحو أركي مع يصلي تحيات حاله إخوانكم كتكنا أيو أركي على في منهج وسادة أونلاين. barkin uu ku tukanaayo oo bimacnaa barkin uu ku sujuudaayo fa akhadahaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka qaaday barkintii fa ramaa biha waa tuuray fa akhada ruuxii bukay wuxuu qaatay cuudan qori ayuu qaatay loox ama qori liyusalliya calayhi si uu ugu tukado ugu sujuudo fa akhadahu nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka qaaday faramaa bihi waa tuuray qorigiina wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam salli cala alardi ku tuko dhulka in istatacta haddii aad kari karto dhulka ku tuko oo bimacnaa dhulka ku sujuud wa ilaa haddii aanad kari karayna fa awmi tilmaan iimaa'an tilmaan tilmaan oo bimacnaa sujuuddii iyo rukuucdii waad tilmaamaysaayoo madaxaad soo foorarinaysaa wajcal ka yeel sujuudaka sujuuddaada akhfada mid ka hoosaysa ka yeel min rukuucika rukuucdaada mid ka hoosaysa ka yeel oo sujuudda sii hoosaysii xadiidkana waxaa soo wariyey dabaraan iyo bayhaqi ayaa soo wariyey sheekh albaanine wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix silsilatu xadiis ku sii caddeeyey buuli ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan xadiidka waxaa laisugu khilaafay rafci iyo waqfi marka culamada qaar baa arjaxa inuu marka mawquuf yahay laakiin sheikhu isagu wuxuu maray inuu xadiisku isagoo marfuuca inuu saxiix yahay xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ruuxii aan dhulka ku sujuudi karaynin inuu barkimo iyo wax intuu soo qaato inuu ku sujuudo inta noocaasa aynay ahayn in la sameeyo ay tahay mid kalada taasi ee tilmaan uu ruuxu ku kaaftoomayo haddaanu arlada ku sujuudi karayn hadduu arlada ku sujuudi karayana waa arlada ku sujuudaa haddaanu dhulka ku sujuudi karaynna waa inaanu shay kale intuu soo qaato shaygaa ku sujuudin ee waa inuu tilmaanta axaadiistu sheegtay ku kaaftoomaa laakiin markuu tilmaamayo sujuudda iyo rukuucda tilmaanta uu sujuudda tilmaamayuu hoosaysiinayaa oo uu ka hoosaysiinayaa tilmaanta uu rukuucda tilmaamayo ama arrinka ay yidhaahdaan dadka qaarkood agtooda ka caanbaxday fuqahada qaarkoodna ay sheegaan oo ku saabsan ruuxu haddii marka uu daciif yahay oo xataa tilmaantii aanu si fiican u kari karayn inuu farta ka tukanaayo oo fartii waxa weeye marna uu ka dhigayo sidii wax taagan marna waxa weeye sidii yacni waxuu markaa soo goday iyo wax la mida tan noocaasi axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam kuma soo aroorin ee waxay fuqahada qaarkood la yimaadeen wey axaadiistu intay sheegtay baana kifaaya ah farna laynooma sheegin marka ruuxu tilmaanta waa inuu markaa waxaa tilmaamaa ishaaradanu marba intuu awoodi karayay ku xidhan tahay waa ishaarada uu madaxa ku soo tilmaamayo hadduu xoog u soo tilmaami karana xoog buu u tilmaamayaa haddaanu xoog u tilmaami karana intuu kari karaayo ayuu markaa waxa weeye yacni markaa dhaqaajinaya ama isku dayaya haddaanu marka markaisagaa dhaqaajin karayna aanu tilmaami karayna waa inuu marka isaga niyeeyaa ka qur-aankii atixiyaadkiina akhriya iyo adkaarahba yacni markaa qalbigiina inuu ka niyeeyo orah ahaanna yacni wixii salaada gudaheeda la akhrinayay hadday adkaar tahay iyo hadday itixiyaad tahay iyo hadday qur-aan tahayba waa inuu akhriyo taas yadaa ayuu markaa ku kaaftoomayaa fattaqu llaha ma istatactum ruuxuna inta caqligiisu joogo salaaddu ka dhici mayso ee salaadda waajibnimadeedu waa saaran tahay inta caqligiisu joogo waxaan u tukanayaa siduu dee u kari karaayo ayuu tukanaya alsalaatu fi safiina salaadda lagu tukado doonnida gudaheeda lagu tukado ayuu halkana sheikhu kaga hadlaya wa su'ila sala allahu alayh wasalama waxaa la weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam can asalaati fi asafiina salaada doonida gudaheeda lagu tukado ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu ihi nebigu sala allahu alayh wasalam salli fiiha qaa'iman salli tuko fiihaa doonida gudaheeda ku tuko qaa'iman xaalaa taagan tahay ku tuko ilaa an takhaafa algharaqa inaad qarqoon ka baqdo mooyaane ku tuko adigoo taagan doonida gudaheeda xadiiskana waxaa soo wariyey bazaar iyo daaraqudni ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinaya marka ilaa an takhaafa alqaraqa waxaa loo jeedaa qofkii hadduu dhib ka baqo o is yidhaahdo intaad wareerto taagnidaad doonida dhexdeeda istaagto ayaa dabad ka dhici doontaa oo waxyaalaha qaarkood baa dee laashash yaryar ah oo qofku markuu arko gees walba inay biyihii ka xigaan ilaashki yaraana uu dhaqdhaqaaqayo oo sidaa u socsoconayo wuxuu halis u yahay inuu ka duulo oo biyaha ku dhaco yacni ayuu halis u yahay marka xaalka caynkaasoo kale fadhigu ku tukanaya dooyaha qaarkoodoo dee iska waaweyn baa jira oo ruuxu dee aan waxba dareemaynin markuu istaago yacni doonidiina gees walba ay ka xigto ama maraakiib oo kale ayaa jira ama dooni waaweyn oo dee maraakiibtoo kale ka dhigan baa jira marka kuwa uu kari karaayo inuu ku tukado isagoo taagan taagni buu ku tukanayaa sidii nin dhulka ku tukanayaa siduu u tukan jiray oo kale ayuu u tukanaya mar hadduu kari karaayo laakiin hadduu ka baqaayo intuu wareero inuu waxa weeye doonidii ka dhaco amaba markaysaga doonida ka duulo hadduu sidaa ka baqayo xaalka caynkaas ah fadhigu markaa ku tukanaya walamaa asanna markuu weynaaday nebigu sala allahu alayhi wasalam wa kabira u weynaaday xagga da'da waxaa loo jeedaa asanna iyo kabira waa bimacnan oo isku macnaa laga tilmaamaya itakhada nebigu wuxuu yeeshay camuudan ayuu samaystay kabura haddii la yidhahdona waxay noqonaysaa markuu cuslaaday oo bimacnaa waxa weeye jismi ahaan u weynaaday marka kale laba macnay noqonayaan kabura waxaa loo isticmaalaa wixii ama macaani ku saabsan ama wixii jidh ku saabsan xajmi ahaan inuu weynaado shaygu oo qaradiisu ay weynaato ama macno ahaan inuu u weyn yahay oo xagga markaa laabaha iyo uu ku weyn yahay qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum wixii ajsaamta ama macaanida ku saabsan kaburaa loo isticmaalaa kabura yakburu laakiin da' wixii ku saabsan weynideeda da'daa weynaatay haddii la leeyahay kabiraa loo isticmaalaa kabirtu bikasri lbaai fi sinni waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa hayru yaa saaxi danuushari shiikhii la odhan jiray waa kii uu yidhi isagoo qaacidada markaa sheegaya oo laba bayd ku nadminaya kabirtu bikasri lbaai fi sinni waaridun yacni kabira markaay da'da ku saabsan tahay oo ba'da la hoos dhigo da'na ay ku saabsan tahay kabirtu bikasri lbaa'i xaalay ku sugan tahay ba'da hoos dhigeeda fi sinni waaridun da'day ku soo aroortay kabirtu bikasri lba'i fi sinni waaridun mudaaricuhu bilfatxi laa hayru yaa saaxi mudaariceeduna waa fatxa ayuu ku sugan yahay waa yakbaru wa bidaaran an yakbaruu marka waa kabira yakbaru waa ta da'da ama hadday macaani ku saabsan tahay waa kabura yakburu wa fi ljismi waalmacnaa kaburtu bidammiha mudaaricuhu bidami ja'a biiidaaxi marka macaanidana waxaa ka mid ah kabura maqtan عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أما قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وكذلك أجسادنا والمين ولما أصنى مركو النبي صلى الله عليه وسلم وينادي حق الداءهان وكبر حق الشرهان أعصلاضي oo axaadiista qaar waatii ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam markii dambe awaakhira xayaatii inuu cuslaaday innii qad baddantu bimacnaa caduma badanii baa loo jeedaa marka kan laba macno inay noqoto oo kaburo loo jeedo inuu cuslaaday sidaasaa markaa adhara itakhada wuxuu samaystay nebigu sala allahu aleyh wasalam camuudan tiir fii musallaahu wuxuu ku samaystay meesha uu ku tukanaayo ayuu tiir ku samaystay tiirkaasoo yactamidu calayhi uu nebigu sala allahu aleyh wasalam cuskanaayo xadiidkan abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey waana xadiid saxiixa weeye sheekh albaanina irwaaga iyo saxiixadaba waa ku tafsiiliyey oo waa ku caddeeyey sixada xadiiska tan wuxuu u keenay sheekhu xaaja markay ruuxa u keensato oo dani ku kallifto inuu meel cuskado markuu istaagayo ama markuu taagan yahay in cuskashada noocaasi ay u bannaan tahay cuskashada noocaasi inay u bannaan tahay taasuu keenay markaa doontii markuu ku tukanaayo hadduu ka baqaayo inuu ka duulo hadduu meeloo kale cuskado oo uu haysto si aanu uga dhicin ama uu yaro taageersado inay tan noocaasi u bannaan tahay buu keenay doonnida iyo markabka iyona waa isku xukun wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay faa'iido uu tacliiqa hoose ku sheegay diyaaradda marka lagu tukanayana inay saasoo kale tahay faa'ida wuxuu sheikhu yidhi ay haadihi faa'ida wa xukmu salaati fi aa'irati salaadda xukunkeeda fi aa'irati diyaaradda gudaheeda lagu tukado kasalaati fi safiinati waxay la mid ahaatay salaada doonida gudaheeda lagu tukaday la mid ahaata xukunkeedu waa saas an yusalliya qaa'iman in istataaca xukunkeedu wuxuu ahaaday an yusalliya inuu tukado qaa'iman xaaluu taagan yahay inuu diyaaradda gudaheeda ku tukado in istataaca hadduu kari karo wa ilaa haddaanu awoodi karin inuu taagni ku tukadana sallaa waa tukanayaa jaalisan xaaluu fadhiyo ayuu tukanayaa imaan birukuucin wa sujuudin wuxuu tukanayaa isagoo fadhiya xaaluu tilmaamayo rukuucda iyo sujuudda uu ishaarayo tilmaamayo oo rukuucdii iyo sujuuddii madaxa hoos u foororinayo laakiin tilmaanta uu sujuudda tilmaamaya waa inay ka hoosaysaa tilmaanta oo rukuucda tilmaamayo taas iyadaa waa inay ka hoosaysaa sidaas iyadaa buu u tukanaya cilmigu marka waxay uga qiyaastaan salaada diyaaradda gudaheeda lagu tukado salaada doonida gudaheeda lagu tukaday uga qiyaastaan oo waxay yidhahdeen sida taasba in lagu tukadaa u bannaan tahay doonida gudaheeda ayaa diyaaradda gudaheeda in lagu tukadaana ay u bannaan tahay tartiibtana waxay la mid tahay hadduu taagni awoodi karayo taagnidu ku tukanayaa hadduu qiblada inuu qaabilo awoodi karayo qiblada waa qaabilayaa haddaanu markaa eh, qiblo aanu qaabili karaynin oo aanu u jeesan karaynin markaana sida uu ugu suuragalkaa ah buu tukanaya sidaas yada ah taasina weeyi asheekhu alcallaama maxamed amiin shanqiidi waxa uu leeyahay risaalo uu kaga hadlo mawduucaas salaada diyaaradda gudaheeda lagu tukado risaalo uu mawduuca kaga hadla ayuu leeyahay aw masalada ku baxsinayo xukum ahaanna khulaasadeedu sidaasuu ugu soo arooraya sidaa uu sheekhu hadda inoo yani markaa inoo sheegay ayuu ku aroorayaa oo isaguna maraya maana sida saxiixa waayo salaadani ruuxa waajib bay ku tahy mar hadday salaaddu waajib ku tahay xilligeeduna soo xaadiray siduu u kari karo inuu u tukado waa waajibka saaran fataquu llaha ma istatactu wax aanu kari karaynaa isaga ma saara laakiin haddii wakhtigu waasic yahay oo salaadda wakhtigeedu ballaadhan yahay diyaaraddu goortay la fadhiisanaysayna ay dhowdahay salaadda wakhtigeedaan bixinna uu filaayo diyaaraddu inay fadhiisanayso markaa wuxuu iska sugayaa ilaa inta diyaaraddu fadhiisanayso siuu markaa salaada ugu tukado dhulka iyadoo kaamil oo dhammaystiran u tukado laakiin hadday markaa noqoto mudayaq oo wakhtigeedu cidhiidri noqdo oo waktigu inuu baxo laga baqaayo salaad kaloo lala jamcinayo oo ku xigtaana ayna jirin waxa uu samaynayaa sida u awoodi karo u tukanaya laakiin salaad kale uu wakhtigeeda u riixi karo oo la jamcin karaa hadday jirto dee dib buu markaa u riixayaa u dhiganayaa sida duhur oo kale uu joogaa diyaaradduna wakhtiga duhurka waxaa la filayaa inaynan fadhiisanaynin laakiin waktiga casarka inay fadhiisanayso mar hadduu safar yahay jamcu ta'khiir buu samaynayaayo salaaddii duhur dib buu u dhiganayaa oo wakhtiga casarku dib ugu dhiganayaa si wakhtiga casarka duhur iyo casar labadaba u wada tukado labadaba isku mar jamcu ta'khiir iyagoo ah uu wada tukado sidaas iyadaa buu samaynaya alqiyaamu walqucuudu fii salaati alleyl alqiyaamu istaag iyo walqucuudu fadhiga fii salaati alleyli salaadda habeenkii la tukadee salaatuleylka ah gudaheeda la istaago lana fadhiisto buu halkan sheikhu kaga hadlayaa ku baxsinaya axaadiista ku soo aroortayna uu keenaya wa kaana sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yusallii mid tukada ayuu ahaa leylan tawiilan habeen dheer buu tukan jiray bimacnaa wakhti dheer oo habeenkii ka mid ah ayuu tukan jiray qaa'iman xaaluu taagan yahay xaaluu taagan yahay buu salaatu leyl ka tukan jiray wa leylan tawiilan habeen dheerna nebigu sala allahu alayh wasalam waa tukan jiray yacni waxaa loo jeedaa wakhti dheer oo habeenkii ka mid a ama wakhti badan oo habeenkii ka mid a wuxuu tukan jiray qaacidan xaaluu fadhiyo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam tukan jiray wa kaana idaa qara'a qaa'iman wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa qara'a markuu akhriyo qur'aanka qaa'iman xaaluu taagan yahay uu akhriyo rakaca waa rukuuci jiray qaa'iman xaaluu taagan yahay buu rukuuci jiray wa idaa qara'a markuu akhriyo qur'aanka qaacidan xaaluu fadhiyo uu akhriyo oo fadhi hadduu ku akhriyana rakaca waa rukuuci jiray qaacidan isagoo xaaluu fadhiyo ayuu rukuuci jiray xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey salaadda sunnaha ah dee waxaa u bannaan ruuxu fadhiga inuu ku tukadaa waa u bannaan tahay inuu taagnida ku tukadaana waa ka fadli badan tahay oo waa afdal sunnihii inuu fadhiga ku tukadaana waa u bannaan tahay taagni inuu ku tukadaa sunnihiina waa sida fadliga badan nebiguna sala allahu alayh wasalam labada mid walba waa samayn jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yusallii mid tukada jaalisan xaaluu fadhiya ayuu tukan jiray fa yaqra'u waa akhrin jiray qur'aanka wa huwa jaalisun waalxaal huwa isagu jaalisun uu fadhiyo ayuu qur'aanka akhrin jiray fa idaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi akhrintiisa uu qur'aanka akhrinaayo markay ka hadho qadrun maa kii qadarkiisa yakuunu noqonaya halaahiina aw arbaciina aayatan soddon aayadood ama afartan aayadood qur'aanku akhrin lahaa marka soddon aayadood ama afartan aayadood u hadhsan yihiin qaama waa istaagi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam fa qara'ahaa waa akhrin jiray aayaadkaas wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay buu akhrin jiray humma rakaca dabeedna nebigu sala allahu alayhi wasalam waa rukuuci jiray wa sajada waa sujuudi jiray humma yasnacu intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu samayn jiray fi alrakcati athaaniyati ragcadda labaad mihla dalika sidaas oo kale ayuu samayn jiray xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaad keliya wakhtigii qiyaamkaoo keliya inuu ku kulmin jiray fadhi iyo taagni labadaba oo salaaddii wuxuu xidhanayaa isagoo fadhiya dabeedna fadhi buu faatixada ku akhrinayaa qur'aan kale oo badanna waa akhrinayaa isagoo fadhiya dabadeedna qur'aanku akhrinaayey ilaa soddon aayadood ama afartan aayadood markay uga hadhsan yihiin buu kici jiray markaasuu soddonka aayadood ama afartanka aayadood taagni buu ku akhrin jiray soddonka aayadood ama afartanka aayadood taagni buu ku akhri jiray markuu taagni ku akhriyo ayuu dabeedna markaa rukuuci jiray oo sujuudi jiray oo sidaa ku dhammayn jiray ragcaddaa sidaa ku dhammayn jiray ragcadda labaad buu sidii oo kale samayn jiray oo markuu sujuudda labaad ka soo tooso buu fadhiisan jiray halkaasuu faatixadii iyo qur'aan kaleba akhrin jiray isagoo fadhiya intii in laegin markay u harsan tahay uu markaa kacay ragcaddii hore soddonkii aayadood ama afartankii aayadood markay uga harsan yihiin markaasuu dabeedna istaagi jiray saasoo kale u samayn jiray wa wainamaa salla subxata qaacidan wax kaleba maahe wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid tukada asubxata subxada waxaa loo jeedaa sunnaha mid tukada buu ahaa asubxa waxaa loo jeedaa sunnaha asubxata sunnaha mid tukada buu ahaa qaacidan xaaluu fadhiyo wuxuu ahaa un mid tukada markaa sunnaha xaaluu fadhiyo fii aakhiri xayaati noloshiisa aakhirkeedii ama dabayaaqadii noloshiisuu sidaa samayn jiray lamaa asanna markuu nebigu sala allahu alayh wasalam da' noqday ayuunbuu sidaa samayn jiray ee ka hor ma samayn jirin wadalika qabla wafaatihi bicaam taasina waxay xasishay oo dhacday e, geeridiisii ka hor sannad ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas sameeyey xadiiskanna muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebiga sala allahu aleyh wasalam caadadiisu waxay ahayd inuu taagni ku tukado laakiin wakhtiguu sunnaha fadhiga ku tukan jiray waxay ahayd dabayaaqadii noloshiisa ama geeridiisii sannad ka hor markuu nebigu sala allahu aleyh wasalam da' noqday xaalka caynkaasa ayuu fadhiga ku tukan jiray sunnayaasha qaarkood laakiin intii hore taagni buu nebigu sala allahu aleyh wasalam ku tukan jiray oo laasimi jiray wa kaana yajlisu mutarabbican wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yejlisu mid fadhiista buu ahaa mutarabbican yacni xaaluu tarabbucayo oo addimada isdhaafsanayo oo intuu waxa weeye dhulka markaa uu saani u fadhiisto inuu addimada marka waxa isdhaafsado sidaasuu markaa u fadhiisan jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo ibnu khusayma soo wariyey ibnu khusaymana waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey waxaa xadiidkan laga qaataa mawdicii qiyaamka ee salaadda la istaagi jiray hadduu ruuxu fadhiisto ha ahaado ruux markaa faralkii fadhiistay oo cudurdaar keensaday inuu fadhiisto ama ha ahaado ruux markaa sunnihii yacni fadhiistay kuu doonaba ha noqdee waxaa u sunnaa mawdicii qiyaamka inuu tarabucu fadhiista ayaa u sunnaa waajibse ma aha kayfiyaadka kale loo fadhiisto hadduu u fadhiistana waa kaga ansaxaysaa waxaa se fiican inuu tarabuca u fadhiisto hadduu tarabuca u fadhiisan kari waayona waxa fiican inuu iftiraash u fadhiisto oo xadiis waxaa ku soo arooray sunnaha salaadu waa in iftiraash loo fadhiisto iftiraashku waa maxay waa adinka midig in cidhibtiisa la taago yacni markaa faraha markaa lagu joogsado oo faraha markaa arlada lagu mudo addinka bidixna lagu fadhiisto marka iftiraashku waxa weeye waa in adinka midig cidhibtiisa la taago farahana markaa arlada yacni markaa la saaro ama lagu mudo addinka bidixna lagu fadhiisto taasaa waxaa la yahay iftiraash marka xadiiskaasi maadaama uu sheegaayo waana saabit waxaan filayaa min xadiisi cabdullaahi bni cumar inuu ahaa sunnaha salaaddu inuu iftiraashka yahay kayfiyada iftiraashku waa ka fiican tahay kayfiyaadka kale ee aan tarabuca ahayn laakiin tawaruk inuu u fadhiisto waa laga fiican yahay waayo tawarugu waa inuu sinta markaa bidix arlada dhigto adinka midig cidhibtiisana taago yacni addinka bidixna oo addinka midig hoostiisa ka soo dusiyo waa sida atixiyaadka dambe loo fadhiistaa tawaruk la yidhaahdaa salaada labada atixiyaad le atixiyaadka dambe sida loo fadhiista ayaa waxa la yhaha tawaruk tawaruk waa maxay waa sinaysi waa in sin loo fadhiisto oo sinta arlada la saaro min alwarik baa laga keenay waa tafacul min alwarik yacni saas wey marka tawaruga nahyaa ku soo arooray oo mawdicaa loo sunneeyey mooyaane mawdic kale in tawarug loo fadhiisto salaadda ka mida nahyi baa ku yimi marka waa laga fiican yahay salaadda gudaheeda in tawarug mawdic kale loo fadhiisto wakhti kaleo wakhtiga aan ahayn ataxiyaadka labaad aan ahayn in loo fadhiistaa ma fiicna marka tarabucan fadhiyadii kale salaadda asaalatan la fadhiisan jiray iyaga sidoodii baa loo daynayaa laakiin mawdicii qiyaamkaa la tarabucaya kii kari karaaya hadduu tarabuci waayona ow kayfiyad kale u fadhiistana waa ka asaxaysaa laakiin afdalkii buu seegay kayfiyad kastoo u fadhiista inay kaga asaxaysana waxaa laga qaadanayaa yacni xadiidkii aynu soo marray oo sheegaya inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam salli qaa'iman fain lam tastatic fa qaacidan nabigu salى allahu عalayه wasalam marka uu yidhi fa in lam tastatic faqaacidan haddaad awoodi kari weydo inaad taagnay ku tukato waxaad ku tukataa adigoo fadhiya tuko ma kala saarin nabigu sala allahu alayh wasalam fadhi iyo fadhi mana amrin kayfiyad mucayana in loo fadhiisto marka ficilka nabigana sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaadanayaa istixbaab ayaa laga qaadanayaa amarka nebigu sala allahu alay wasalam qucuud amrayna waxaa laga qaadanayaa inay waasic tahay sidii loo fadhiistaaba oo mid walba ay bannaan tahay kayfiyada nebigu u fadhiistayna afdaliya lagu xambaaraya tarabucuna saynu sheegnay waa mawdicii qiyaamku beddel ka yahay laakiin meelihii kale salaadda la fadhiisanayay sidii asal ahaan ruuxu ay ahayd inuu u fadhiisto markuu taagni ku tukanayo ayuu hadduu kari karayo u fadhiisanaya alsalaatu fi nnicaali waalamru biha salaada kabaha lagu tukado iyo walamru bihaa amarka la amraayo in kabaha lagu tukado ayuu halkanna u baab yahay ama sheikhu kaga hadlaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yaqifu mid istaaga buu ahaa salaadda xaafiyan xaaluu cagacad yahay oo aanu kaba gashanayn ayuu salaadda istaagi jiray axyaanan mararka qaarkood wa muntacilan marna wuxuu istaagi jiray isagoo kaba gashan ayuu salaadda istaagi jiray axyaanan mararka qaarkood labada xaalbana nebigu sala allahu alayh wasalam waa samayn jiray oo inuu kaba ku tukaday iyo inaa kabaha iska bixiyey oo kaba la'aan ku tukaday mid walba nebigu sala allahu alayh wasalam waa sameeyey axaadiista sidaa ku soo aroortayna waa axaadiis fara badan culammada qaarkood waxaabay yidhaahdeen sida sheikhuba ka soo raraayo taxaawi waa axaadiista sidaa ku timi waa mutawaatira axaadiis xaddu tawaatur gaadha baa ku soo aroortay wa abaaxa daalika waa banneeyey nebigu sala allahu alayh wasalam daalika kaas oo inkaba lagu tukada ah liummatihi nebigu sala allahu alayh wasalam ummaddiisuu u banneeyey oo faqaala wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum falyalbas naclayhi idaa sallaa markuu doono inuu tukado axadukum midkiin falyalbas ha xidho na labadiisa kabood ha xidho aw liyajcalhumaa ama ha ka yeelo bayna rijlayhi labadiisa addiin dhexdooda ha ka yeelo waxay qoraysaa nuskadu liyakhlachumaa laakiin sida asalkuu ku sugan waa liyajcalhumaa iyadaana macna ahaan u munaasiba idaa sallaana waxaa loo jeedaa markuu doono inuu tukado ay idaa araada an yusalliya saasaa loo jeedaa markuu doono inuu tukado ha xidho labadiisa kabood baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aw liyajcalhumaa ama ha ka yeelo labada kabood bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha ka yeelo liyakhlachumaa bayna rijlayhi haddii kutubta asalka ah ma wada raajicine qaarkood sida uu sheikhu sheegay ay qorayaan waxaa lagu fasirayaa liyakhlachumaa ha siibo bayna rijlayhi ay jaacilan xaaluu yahay mid ka yeelaaya bayna rijlayhi labadiisa addin dhexdooda mid ka yeelaya xaaluu yahay ha siibo bimacnaa doonaya inuu ka yeelo walaa yu'di bihimaa yaanu ku dhibin labadiisa kabood hayrahu cid kale yaanu ku dhibin cid kale yaanu ku dhibin xadiidkana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo xaakim xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa in kabaha in lagu tukado iyo in la iska bixiyaa labaduba inay bannaan tahay laakiin markuu kabaha ruuxu iska bixiyo waa inuu addimadiisa dhexdooda dhigtaa ayuu xadiidku sheegayaa oo dadka kale midigtooda yaanu dhigin ama dadka kale yaanu ku dhibin laakiin shardi bay leedahay tukashada kabaha lagu tukanayo oo waa in kabihii uu ruuxu eegaa oo najaasa inay ka muuqato waa inuu ka eegaa hadday najaasa ka muuqato markaa waa inuu ciidda ku cidaadaa oo ciidda kaga masaxaayoo kaga baabi'iyaayoo kaga suuriyaa haddaa najaasa ku muuqanna waa inuu sideeda uga tukadaa axaadiista soo socotaana wa akada calayhim asalaatu fiihimaa axyaanan wa waakada waa adkeeyey calayhim nabigu sala allahu calayh wasalam saxaabada waa ku adkeeyey alsalaata fiihimaa ama ummaddiisa waa ku adkeeyey alsalaata fiihimaa yacni salaadda lagu tukanaayo labada kabood axyaanan marmarka qaarkood fiihimaa waxaa loo jeedaa ay bihima isagoo kabihii gashan uu ku tukanaayo oo ku dheehan faqaala wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam khaalifu lyahuuda khilaafa yahuudda fa innahum yahuuddu laa yusalluuna fii nicaalihim kuma tukadaan kabahoodee walaa khifaafihim khufafkoodana kuma tukadaane khilaafoo idinku ku tukada khufka waxaa la yidhaahdaa waa harag yacni marka addimada la gelinayo oo sida kabahoo kale ka dhigan oo ilaa canqawyada qarinaya ama sida sharabaadadoo kale haragga ah ayaa la yidhaahdaa yacni khufka la yidhaahdaa khifaaf baana lagu jamciyaa xadiidkanna waxaa soo wariyay abu daawuud iyo xaakim ayaa soo wariyay waana saxiix culamada qaarna waa taxsiiniyeen calaa kulli xaal waa xadiis xujo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa amar nebigu sala allahu alayh wasalam amray yuhuudda in la khilaafo oo uu yidhi kabaha kuma tukadaane idinku kabaha ku tukada taasna waxaa laga qaadanayaa kabihii in lagu tukadaa haddii aan najaasa ka muuqanin inay sunno tahay ayaa laga qaadanaya maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam ficil ahaanna u sameeyey ee amar ahaanna nebigu sala allahu alayh wasalam u amray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam rubamaa nazacahuma waqtiyada qaarkood mid labada kabood siiba ayuu ahaa min qadamayhi labadiisa addin ka bixiya kabaha oo ka siiba wa huwa fi salaati isagoo salaadda ku dhex jira uma istamara dabeedna waa daa'imay fii salaatihi salaaddiisii buu sii daa'imay oo sii watay intuu kabihii iska saaray kama qaala abu saciidin alkhudriyu sida uu yidhi saxaabiga abu saciidin alkhudri sallaa bina rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam waxaana tujiyey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida ayuuna tujiyey falammaa kaana fii bacdi salaatihi markuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku sugnaa salaaddiisii wax ka mida uu ku dhex jiro khalaca waa siibay nebigu sala allahu alayh wasalam na calayhi labadiisa kabood buu siibay fa wadacahumaa wuxuu dhigay can yasaarihi xaggiisa bidix ayuu dhigay falamaa ra'a annaasu markay dadkii arkeen daalika arrinkaas ay arkeen nebigu sala allahu alayh wasalam kabihii iska bixiyey khalacuu iyaguna waa siibeen nicaalahum kabahoodii bay iska saareen oo iska bixiyeen iyagoo nebiga ku dayanaya sala allahu calayh wasalam falamaa qadaa markuu nebigu sala allahu alayh wasalam gutay oo dhammaystay salaatahu salaaddiisii qaala wuxuu yidhi maa baalukum xaalkiinnu muxuu yahay alqaytum xaala kawnikum a ahaydeen qad alqaytum qaar tuuray aa ahaydeen nicaalakum kabihiinna qaar tuuray xaala ahaydeen muxuu xaalkiinu yahay oo shaaniginu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen ra'aynaaka waa ku aragnay bay yidhaahdeen alqayta nicaalaka xaalaad kabahaaga tuurtay oo bixisay ayaanu ku aragnay faalqaynaa annaguna waa tuurnay oo waa bixinay nicaalana kabahayagii faqaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam ina jibriila ataanii jibriil baa ii yimi malagga jibriil la yidhaahdo ayaa ii yimi fa akhbaranii wuxuu iga warramay anna fiiha qadaran inay kabahayga ku sugan tahay qadaran in qurhun ku sugan yahay buu iga warramay oo ii sheegay aw qaala ama wuxuu yidhi adan wax dhibi inay ku sugan tahay ada waxaa loo jeedaa najaasa inay ku sugan tahay kabaha inay nijaasa ku taallo oo najaasa ku sugan tahay ayuu jibriil ii sheegay wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay sheegaysay khabasan yacni markaa xumaan inay ku sugan tahay waana isla macne qadaran iyo adan iyo khabasan ama khubsan inta mid walibana waxay sheegaysaa najaasadii kabaha inay nijaasa ku taallo oo nijaasa ku dheggan tahay ama nijaasa ku sugan tahay buu ii sheegay faalqaytuhumaa waa tuuray buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam labadii kabood baan iska saaray faida jaa'a markaas buu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam faida jaa'a markuu yimaado axadukum midkiin ila almasjidi masjidka uu yimaado falyandur ha eego fii naclayhi labadiisa kabood ha eego fa in ra'aa hadduu arko fiihaa kabaha gudahooda qadaran qurun uu ku arko wasakh uu ku arko ama nijaaso aw adan ama dhibaato uu ku arko waa nijaasadii uun wa fi riwaayati اlukhraa khabathan waa la macno yacni qurun hadduu ku arko falyamsaxhumaa ha masaxo walyusalli fiihimaa ha ku tukado yacni intuu masaxo ha ku tukado xadiiskana waxaa soo wariyey rawahu abu daawuuda wa ibnu khusaymata waalxaakimu abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo xaakim baa soo wariyey waana xadiid صaxiixa oo xaakim iyo nawawi iyo albani eh, iyo culamo kaleba waa saxiixiyeen marka xadiidkani waxa uu ku tusinayaa oo laga qaadanayaa in kabihii lagu tukanayo inta aan kabaha lagu tukanna waa inuu ruuxu eegaa kabihiisu ma leeyihiin wax nijaaso ah oo nijaasa ma ka muuqata mise kama muuqato haddaan waxba ka muuqan dhib ma leh hadday nijaasa uga muuqato ciidda ha ku cidaado oo markaa ha ku masaxo ilaa raadkii najaasadu baaba'ayo oo ka tegayo taasina waa takfiif sharcigu inoo fudaydiyey waxyaalaha najaasaadka waxa u asalaa in biyo lagu maydho oo najaasada lagu kaxeeyo o lagu suuliyo laakiin ashyaada qaarkood oo taabashada najaasada ay taabanayaan ay fara badan tahay haddii la yidhaahdo dadku ha maydhaanna ay ku dhibaatoonayaan waa la fudaydiyey markaa ragga xaggiisa kabahaas baa laga fudaydiyey najaasadii markaa gaadhay kabaha oo waxay ku daahirinayaan ciidda ciiddaasaa daahirinaysa mana saara inay maydhaan oo ay yidhaahdaan najaasaa markaa halkan ka muuqatee najaasadii waa ka maydhayaa oo biyaan ku maydhayaa inuu yidhaahdo taasi mid markaa saaran ma aha ciiddaa uu nebigu sheegay in lagu masaxo lagu cidaado ilaa raadka najaasadu baaba'ayso taasaa daahirinaysee taa waa in lagu daahiriya dumarka xaggooda kabaha waa kala mid ragga oo kabahooda hadday najaaso ku arkaan yacni ciidda ayaa u daahirinaysa ku masaxayaan waxay kaloo ragga dheer yihiin oo ay kaga duwan yihiin maryahooda qaybta hoose ee arlada jiidmaysa maadaama sharcigu amray maryaha inay jiidaan dumarku oo addimadooda ay qariyaan faraqaa hoose maradu taabashada uu najaasada taabto wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam in ciiddu u daahirinayso oo nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam inay dumarku maryaha jiidaan saasuu amray markaasay nebiga waxay u sheegeen sala allahu alayh wasalam oo ay ku yidhaahdeen yaa rasuulallah wakhtiyada qaarkood waxaanu soo marraa meelo aan fiicnayn oo najaase iyo waxle baanu soo marraa marka maradiina waa taabanaysa wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yutahhiruhu maa bacdahu waxa daahirinayaa waxa ka dambeeya oo bimacnaa meeshaas xoogaa wasakhdale markaa martaan haddii meel kaleoo nadiifa marka dambe aa martaan taasaa ciiddaasaa daahirinaysa maradii ay ku jiitamayso ay marayso waa rukso dumarka u gaara waayo haddii la yidhaahdo sharcigu isagoo amray dumarku inay maryaha jiidaan haddii la yidhahdo najaaso kastoo marada faraqeeda hoose taabto ha maydhaan way ku dhibaatoonayaan shareecaduna waa yusri oo waa fududdahay ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa galabah diintu waxa weeye waa mid fudayd u saaxiiba wuxuu ilaahay yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta ilaahay korkiinna kagama yeelin culays mid idinku culus kama dhigin oo idinkuma adkayna waa idiin sahlay sidaas aawadeed waxaa loo ruqseeyey inay ku kaaftoomaan ciidda kale ee nadiiftee marada taabanaysa ayay ku kaaftoomayaan taasaana u daahirinaysa waxaana ruksadaasi ay ku gaartay marada faraqeeda hoose oo marada qaybtaa hoosee jiitamaysa wixii aan ahayn ee maryaha dumarka ka mid a ah, haddii najaasa taabato ciidi uma daahirinayso ilaaba ilaa waa inay meedhaan waxay ku gaartay ruksadaasi marada qaybtaa hoose ee arlada iyadu taabanaysa najaasadii aan ka fakan karayn ee lagala baxsan karaynee had iyo jeer u bandhigan inay najaasadii taabato ayaa meesha kale nadiifta ah markay sii maraan ay u nadiifinaysaa ciid u daahirinaysa laakiin maryahooda kale ciidi uma daahirinayso ee waa ilaaba ilaa maydhaan raggu taa lama wadaagaan dumarka haddii ninku maradiisii u dheereeyo oo uu shullaha dhigo oo jiido oo dabeed najaasa ay taabato lama odhanaayo arlada ka dambaysaa kuu daahirinaysa waayo ruksadaa lama wadaagaan dumarka iyaga ragga markii horeba waxa la amray inay maryaha sare u qaadaan oo majiirtaan saasaa la amray waxaana markaa sunnaa in kubka bartankiisa marada uu geeyo oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxau uhi usratu lmu'mini yacni qofka muuminkaa guntigiisu waa ilaa ansaafi saaqayhi aw kama qaala sala allahu alayh wasalam waa kubkiisa barhtankiisa marka kubka bartankiisa waa inuu marada joojiyaa sidaasi waa sida afdalka ah sida bannaanna waxay tahay ilaa canqawyada waa wadi karaa oo canqawga waa gaadhsiin karaa laakiin ninkii canqawga inuu hoos u dhaafiyo maradii inuu canqawyada hoos uga tallaabiyo oo dhulka jiidaa iyadu uma bannaana waxaana ku tusinaya inaynay u bannaanayn dee adillo badan baa soo aroortay oo sheegaysa yacni wixii canqawyada ka hooseeya oo guntiga ka mid a ay raggu guntanayaan baa loo jeedaa naartay ku sugan tahay bimacnaa naartaa lagu gelaya baa xadiis saxiixa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam maa asfala min alkacbayni min alizaari fahuwa fi nnaar baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waciiddo kale oo soo aroorayna waa jiraan waa ta kale waxa ku sugan tashabbuh dumarkii la shabbahaayo oo jiidista marada la jiidaayo mar hadday dumarkii la gaar yihiin raggii hadday jiidaan macnaheedu waxay tahay dumarkii bay isu ekaysiiyeen oo libaaskii yacni dumarka waxay ka shabbahayaan xagga jiidista ayay ka shabbahayaan tashabbuhaasina ma bannaana lacana rasuul lahi sala allahu alay sl almutashabbihiina min alrijaali biاnnisa waalmutashabbihaati min annisa'i biاrijaal rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu nacdalay ragga dumarka shabbahaya isu ekaysiinaya nebigu waa nacdalay dumarka ragga shabbahayee ragga isu ekaysiinayana nebigu sala allahu alayh wasalam waa nacdalay marka labadaa jinsi ama nooco labkiyo dhadigga ah in qaarkoodna qaarka kale isu ekaysiiyaan ma aha rag fara badan waxay caado ka dhigteen maryaha inay jiidaan dumar badanna waxay caado ka dhigteen maryaha inay dallacaan oo sare u qaadaan ya qolo waliba qoladii kale sidii la amray ayay markaa doonaysaa inay samayso dumarkii la yidhi jiidana waa lagu kari la'yahay in badan inay jiidaan oo sare u qaadayaan raggii la yidhi sare u qaadana waa lagu kari la'yahay in sare loo qaado in badan baa jiidaysa marka tashabuh wey tashabuha waa la diiday almuhim maadaama e, raggu aynay ruqso haysanin marka horeba marada ay ku jiidaan marka dambe looma fudaydinayo oo lama odhanaayo najaasadii jiidista kuugu timi ee maradaada ku gaadhay ciid baa kuu nadiifinaysa lama odhanayo ee waa inay ilaaba ilaa raggu ay maydhaan najaasada yacni markaa dacalka hoose maradu taabato waa inay ilaaba ilaa maydhaan marka laba shardi baa loo dhigayaa tukashada kabaha lagu tukanaayo ashartu alawal waa inay najaase ka maran yihiin najaasa hadday ku sugan tahayna waa in ciidda lagu cidaadaayo lagu daahiriya markaa ay daahir noqdaan dabeed waa lagu tukan karaa shardiga labaad waxay tahay waa inaanu cid ku dhibin ee eh, hadduu cid ku dhibaayo iyadana markaa uma bannaanaanayso inuu ku tukadaa laa darara walaa diraar oo dhibtii cid lagu dhibayay waa tii la diiday xadiiskii waa inaga ku soo marray walaa yu'di bihimaa hayrahu yaanu cid kale ku dhibin marka masaajidda roogaga markaa lagu gogullay yacni nawcan maa waxaa ka imanaya in marka waxa weeye boor badani roogagii uu galo ayaa ka imanaysa haddii la yidhaahdo kabihii baa lagula tumanaya taasna waxa weeye dadkii darar bay ku tahay oo dhibaata ayaa marka uga imanaysa dad baa sanboor qaba yacni dad baa markaysa markaa sidiisa u dhibsanaya marka sidaas aawadeed xaalka caynkaas ah waxay culammadu yidhaahdeen ee dhibaato cidi ku dhib dhibtoonaysa ay ka imanayso waa inaan markaa kabihii lagu tukan bay markaa yidhaahdeen oo labadaa shardi ayay markaa u dhigeen labadaa shardi ayay markaa u dhigeen yacni ruuxu dee gurigiisaba roogga in lagula tunto kabaha dee ma jeclo raalli kama aha mar haddii roogga gurigiisa yaallaba in kabihii lagula tunto aanu u ogolayn roogagga masaajidda yaallana inuu kula tunto waa inaanu samaynin inuu kula tunto waa inaanu samayna waa inuu iska ilaaliyaa taas waxaana ka imanaysaa dadkii kale inuu dhibo waxaanu soo gelayaa nahyiga walaa yu'di bihimaa hayrahu nahyigaasuu ku dhacaya waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa lagala baxayaa ruuxa haddii najaaso ay maryihiisa ku sugnayd waa looga qiyaasanayaa kabihiiye maro ka mida maryuhu sito ayuu najaaso ku arkay ama najaasada wuu ku ogaayo wuu ilaaway dabeedna wuxuu xasuustay go'a markaa xagga sare u saaran inuu markaa najaaso leeyahay salaaddiina waa ku jiraa bes go'aasuunbuu iska tuuraya shay kaleoo cawradiisu aynay ku asturnayn oo ziyaado ka ah hadduu najaasada leeyahayna waa iska tuurayaa salaadana halkiibuu ka sii wadanaya oo lama odhanayo yacni markaa salaaddii shay najaasale aad mutalabbiska ku ahayd ama aad markaa xidhnayd ama aad gashanayd shay markaa najaaso leh oo dabad aada xasuusatay salaaddii waad ka baxaysaayo mid cusub baad la imanaysaa lama odhanayo allahuma ilaa in waxa weeye markuu shaygaa najaasada leh uu iska bixiyo inaan dee cawradiisii aynay qarsoonaanayn haddaynay taasi imanaynin ee marka waxa weeye cawradiisii asturnaanayso salaaddii waa iska wadanaya salaaddii waa iska wadanaya kamana burin waayo nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii intuu ka baxay salaad cusub ma bilaabanoo ma isti'naafin ee intuu kabihii nijaasada eh, yacni markaa loogu sheegay ee jibriil ugu sheegay inay nijaaso leeyihiin kabihiinu intuu iska siibo iska bixiyey buu salaaddii halkii ka sii watay waxay ku tusinaysaa salaadda intaa hore inay asaxday ayay ku tusinaysaa mar haddaanu ogeyn najaasadaas inay sidaa ugu asaxayso ayay ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu shay najaaso leh hadduu ku tukado oo markuu salaaddii ka baxay dabadeed buu ogaaday shaygan inuu najaaso lahaa ayuu ogaaday salaadda inaanu soo celinay waayo nebiguba sala allahu alayh wasalam salaadda qaybtaa hore uu tukaday ee uu kabaha gashanaa ma soo celin kabahaasina nijaasay lahaayeen mar haddaanu soo celin qayb salaaddii ka mida oo uu nebigu sala allahu calayhi wasalam kabaha najaasadaa le uu gashanaa qaybtaasi inay asaxday maadaama xadiidkaa laga qaatay haddii salaadoo dhammi ay dhici lahayd ogaan la'aan najaasada aanu ogeyn yadana inay asix lahayd baa laga qaadanaya oo qofku markuu salaada ka baxo dabadeed hadduu ogaado in shay uu ku tukanayo najaase uu lahaa ma soo celinaayo salaadaas salaadaasna saasay ku asaxday waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu sala allahu calayh wasalam inaanu haybka ogeyn oo qadarka ilaahay u waxyooday mooyaane wax kale inaanu haybka ka ogeyn waayo kabihiisu inay najaaso leeyihiin ma ogeyn nebigu sala allahu alayh wasalam ilaa jibriil u waxyooday oo u sheegay inay najaaso leeyihiin taasna waxay ku tusinaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam sida aanu keybka u ogeyn qadarka loo waxyooday mooyaane wax kale aanu uga ogeyn ayay caddaynaysaa adillo kaloo sidaa caddaynaysaana waa jirtaa waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay nebiga ku dayan jireen oo wax kasta uu nebigu sameeyo ay isku dayi jireen mar haddaanay nebiga ku gaar ahayn inay iyaguna la yimaadaan daliil u caddaynaya inay nebiga ku gaar tahay haddaynay haynin inay la iman jireen oo sida nebigu sameeyo ay samayn jireen ayaa laga qaadanaya markaa itibaaca saxaabada iyo imtisaalkooduba siduu u badnaa xadiidku waa ku tusinaya oo taana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ma'muumiinta markaa imaamka la tukanaya imaamka inay eegaan inaan dhibaata ku sugnayn oo salaaddiisa ay eeganayaan oo yacni markaa isagu indhaha aanu ruuxu isku qabanayn ma'muumku aanu indhaha isku jabsanaynin ama aanu hoos u foorarsanaynune imaamka inuu eeganayo xarakaadkiisa iyo ficiladiisa iyo waxa isaga ka xasilaya inuu eeganayo taas lafteedana waa laga qaadanaya waayo saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam haddii salaadda markay tukanayaan ay wada foorarsan lahaayeen ama waxa weeya indhaha isku qabsan lahaayeen yacni may arkeen in nebigu kabihii bixiyey waxay ku arkeen inuu kabihii bixiyey eegista nebiga sala allahu alayh wasalam ay eegayaan oo arkayaan xataa saladaha siriga ah waxaa soo aroortay inay markaa yidhaahdeen qiraa'o badan baa nebigu akhrin jiray markaasaa lagu yidhi maxaad ku garan jirteen in nebigu qur-aan akhrinaayo waxay yidhaahdeen bidiraabi lixyatih waxaanu ku garan jiray garhkiisu dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqayo garhkiisu dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqayo ayaanu ku garan jirray bay yidhaahdeen inuu qur-aan akrinayo waa salaada gudaheedii bay sheegayaan wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa nasacahumaa markuu labada kabood siibo wadacahumaa mid dhiga buu ahaa can yasaarihi xaggiisa bidix baa nebigu sala allahu alayh wasalam dhigi jiray xaggiisa bidix ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhigi jiray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk